bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala bab ma jaءa fي ثnاء النabiyi slى اllه عlyh وsلم caaئشhaةa radي اllه عnha ammaantii nebiga slى اllahu عalيyh wali waslama caa-isha uu ammaanay wuxuu ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay wacan caaئishaةa radia allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal man yacdurunii min rajuli balaganii adaahu fi ahlii fawallahi ma calimtu calى ahlii ilaa khayra nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi yaa igaga cudur daarayo oo iga celinayo min rajulin nin balaganii adaahu dhibkiisa uu isoo gaaray fii ahlii ehelkayga dhexdiisana uu igu soo gaaray cabdullaahi ibnu ubay buuna u jeeday oo isaga markaa arrintii ifkiga iyo waxyaabaha maamulay oo ilaahay uu yidhi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim markii ifkigii iyo been abuuradkii uu sameeyey oo caaisho uu yacnii aflagaadeeyey oo ishaacadaas suuqa uu geliyey ee nebiga sala allahu calayh waali wasalamna waxyigu uu kasoo daahay ayuu maalin mimbarka korkiisa nebigu sidan uu ka yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calaa ahlii ehelkayga kuma ogi ilaa khayran khayr un baan ku ogaaday oo ehelkayga iyo xaaskayga waxaan khayr ahayn kuma ogi ammaanay marka intaa u tahay nebiga sal ll ly slam uu ku ammaanay xaaskiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun walafdu lilbukhaariyi alxadiidu الthalith wاthalaaثuun xadiidka soddon iyo saddexaad wa can camaar bni yaasirin radia allahu canhumaa qaala camaar waxa uu yidhi fii caaishata radia allahu canha caa-isha uu ka yidhi inii la aclamu anigu waxaan garanayaa oon ogahay annahaa caa-isha zawjatuhu inay tahay xaaskiisa nebiga fi ddunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirati iyo aakhirada maxalu shaahidka marka waa xaaskiisa fi ddunyaa waalaakhira aakhira inay jannada gelaysay ku caddahay arrintan iyadana saxaabigu afka yacni waxa uu ijtihaad iyo ku sheegi kara maahane waa mawquufun lahu xukmu rafci nebiga unbaa laga maqli karaa qof yacni caaisho inay xaaskiisa aakhiro noqonaysa iyo in kale wax u baahan weeyaan in nebiga sal l l slam laga ogaado xaggiisa markaa nebiga unbuu ka ogaaday xaggiisa arrintan oo kale saxaabigu markuu hadal sheego hadalkaasna uu yahay hadal ijtihaad aan lagu keeni karin waxaa la yidhaahdaa mawquufun lahu xukmu rafci ayb marka camaar radia allahu canhu oo cali dadkii la jiray ka mid ahaa ayaa waxa uu yidhi waxaan ogahay annahaa zawjatuhu caa-isha inay tahay nebiga xaaskiisa fi dunyaa iyo waalaakhira adduun iyo aakhiraba inay xaas ugu tahay ayb marka inaysan ridoobin oysan diintii ka bixin inaynan gaaloobin cadaalad iyo khayr iyo wanaag in mustaqbalkeeda uu ku dambaynayo waxaas oo dhan bu iyay daliil u tahay walaakina allaha laakiinse alle ibtalaakum uu idin imtixaanay litatabicuuhu inaad raacaysaan isaga alle ow amase iyaahaa ama iyada inaad raacaysaan arrintan marka waa waqcat ljamal marka uu sidan leeyahay iyada caaisha waa ammaanayo waa xaaskii nebiga buu yidhi fi dunya waalaakhira laakiin ma arrinkan hadda jiro ee socdo waa imtixaan alla wuxuu fiirinayaa inaad isaga raacaysaan iyo inaad iyada raacaysaan qofkaas saas u khayrka badan waxayna tahay marka dabcan de in alla la raaco subxaanahu watacaala waa tii uu dhihi jiray abuubakar xadiidkiisa ilaahay wuxuu igu anfacay maalintii jamal ee xadiid nebiga sal ll slam aan ka maqlay ee uu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan qolo arrinkooda u xil saartay u dhiibtay haween maadaama marka dhankan caa-isha iyo ay jirtay xadiidkaas buu ku dureeriyey wuxuuna ogaaday arrintaasi wanaag inuunan ka imaanaynin camaarna midaasuu sheegayaay wuxuu leeyahay war maanta waa imtixaan waa ogahay buu yidhi caa inay tahay nebiga xaaskiisa fi dunya waalaakhira laakiin bal inaad iyada raacdaan ood ku raacdaan ijtihaadkeeda iyo inaad marka yacni allah subxaanahu watacaala aada raacdaana laydinku kala fiirinaya maxalushaahidka markaan ka wataa waxa uu yahay annahaa zawjatuhu fi dunya waalaakhira taskiya ku jirto iyo ammaan ayb qultu fi haadayni alxadiidayni labadan xadiid waxaa ku sugan cadaalatu umi اlmu'miniina caaishata radia allahu canha cadaaladeedaa ku sugan cinda anabiyi sal l slam nebiga agtiisa inay cadaalad ku lahayn wa fii xadiidi camaarin xadiidka camaarna waxaa ku sugan maa kaana asaxaabatu radia allahu canhum wixii ay saxaabadu ahaayeen oy ku sugnaayeen oo min tawqiiri caaishata ah caaisho weynaynteeda radia allahu canha ayagoo xataa ku khilaafsan ijtihaadka haddana mansiladeeda iyo darajadeeda waa yaqaaniin ayb wa iqraarihim iyo qiritaankooda alfadaa'ila fadaa'isha ay u qireen walmanaaqiba iyo darajooyinka aljaliilata ee waaweyn lahaa caa ay uqire u qireen wa in waqaca haba ka dhex dhaco beynahum dhexdooda bacdu lqitaali wax dagaalaba ha ka dhex dhace biijtihaadihimna dagaalka ha uga dhex dhaco iyaga ijtihaadkooda laa biitibaacihim ulhawaa maya inay hawadooda raacayeen maya dagaalka yacnii miday hawo ku raacayeen maunan ahayn ee ijtihaad bay la noqotay labada dhinac dhinacahalna waa u ahaayeen inkastoy isaga hor yimaadeen arrintaas haddana ninna ninka kale ma gaalaysiinin faasiqnimo kuma xugminin cadaaladu mar walba waxay ahayd shay thaabit ah oo dhexdooda min athawaabit ka mid ah fa haadaa camaarun radia allahu canhu kani waa camaar maca caliyin radia allahu canhu cali buu la jiray fii xuruubihi dagaaladiisa dhexdooda wa maca dalika sidaa iyadoo ay tahay yaraa wuxuu arkayaa ana caa-ishata caa min ahli ljannati inay tahay ayuu arkaa uuna qabaa walcajabuu marka waxaa la yaab leh miman tatalaqa araafidatu raafidadu cidda ay xaggiisa ka qaadanayso duruusahum duruustooda fii sabi saxaabati ku saabsan duruustoodan ay saxaabada ku caynayaan yay ka qaataan marka leanna calina waxaan soo sheegnay inuu abuubakar iyo cumar eh, iyo saxaabada zubayr oo kale iyo dalxa inay la weynaayeen agtooda agtiisa ay ka weynaayeen camaarna waa kanaayo dadkii cali raggii cali asxaabtiisa ugu waaweynaaba u ahaa isaguna waa kan caa-isho sidan u ammaanayo marka darsiga saxaabada lagu caynayo yay ka qaataan innahaa silsilatun yahuudiyatun can ibliisa waa silsilad marka yahuud laga qaatay leanna cabdullahi ibnu saba a bilaabay shiicanimada isagana ayuu ka keenay can ibliis alaciin ibliis ayuu ka keenay ayb marka duruus dad akhyaar ah laga akhristay maaha ayb qaala baabu maa jaa fi manaaqibi faatimata radia allahu canha faatimo manaaqibteeda iyo fadaaisheeda wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay alxadiidu araabicu wahalaahuun xadiidka soddon iyo afaraad wacan can ilmiswar bni lmakhramata radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama qaal nabigu wuxuu yidhi faatimatu faatima badcatun minii waa qeyb aniga iga mid ah faman aqdabahaa qofkii ka caraysiiyo aqdabanii anuu iga caraysiiyey marka faatima waa qeyb aniga iga mida weeyaan qofkii ka caraysiiyo anuu iga caraysiiyey ayb rawaahu lbukhaariyu caradaas marka faatima ninka ka caraysiiyo oo ula mid yahay inuu nebiga ka caraysiiyey maxay tahay waa ninkii iyada ka caraysiiyo uga caraysiiyo mansilada ay nebiga ka taagan tahay ee qurbiga iyo dhawaanshaha ay nebiga u dhowdahay darteed ninka u noco waayo iyada ayb amaa bani aadam carada ka dhex dhacdo laba qof iyada iyo qof kale caro dhex martay oo aan ku salaysnayn laakiin diin iyo qurbiga nebiga ay u dhowdahay waxa aan ku salaysnayn ee bal mujarad qadab bashari ah wixii ku imaadoo kale taasi la tirin maayo mana lagu gaaloobayo dabcan ee qof nebiga kaga caraysiiyana noqon maayo saan arki doona midda labaad hadday iyadu ku carootay iyadoo isdhahayso xaq baad ku taagantaho waa saxsan tahay laakiin cidda ay u carootayna ay ama xadiid nebiga haysato ama ay aayad qur-aanba ay haysato ee ninkaa markaa qadabkaasina ma noqonayo baabkan hadda nebigu ka hadlayo baabkan caradiisu waa caro loogu caroonayo darajada ilaahay gaarsiiyey iyada iyo dhowaanshaha ay nebiga u dhowdahay salawaatullahi wasalaamu calayh haddii aan sidaas la dhihin wax nabadgelayo waa yaraanayaan leanna maxaa yeelay waxaa dhacday cali nebiga sal lla ly slam cali buu u yimid oo masaajidka jiifo marka hore nebigu wuxuu guriga ayuu tegey faadimou ku arkay guriga markaasuu yidhi ayna bnu cammiki aawe in adeerkaa aawey buu yidhi cali aawe markaasay waxay tidhi waa ila caraytamay oo waa isku xanaaqnay masaajidku waa iga tegiyey waa iga baxay caradaasoo kale waxaan dhahaynaa marka man aqdabahaa aqdabanii maa la gelina oo cali marka nebiguu ka caraysiiyey miyaa la dhahayaa maya waa qadab iyo caro ku timid basharinimo laba qofoo isqabto wax un waa ka caro iyo wax waa dhexmari karaan ma loo ma la dhahayo marka cali nebiguu ka caraysiiyey ma la gaarsiinayo tii abuubakar radia allaahu canhu iyo iyada dhex martay oo ooan kasoo hadalnayna oo markay u timid oy tidhi isii dhaxalka aabbahay aan ku lahaa ee abuubakarna uu yidhi nebigaan ka maqlay inaa macaashira alambiyaai laa nuurath maa taraknaa sadaqa annaga haddaan ambiyannahay nalama dhaxlo waxaan ka tagna waa sadaqo nebigan sidaa ka maqlay arrintaa dabcan faatima way ka carootay caradaasi marka ma waxay noqonay baabkan maya lianna abuu bakar wuxuu fulinayay nebiga dardaarankiisa sala allahu alayh waalihi wasalama ee faatimo nacayb gooniya oo u qabo nebiga dhowaanshaha ay u dhowdahay darteed ma aha bal isagaaba yidhi qaraabadayda iyo qaraabada rasuulka ta rasuulkaan xiriirin ogahay qadabku marka waa in sidaa isagana marka loo fahmo waay ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey fiihi xadiidka waxaa ku sugan makaanatu faatimata radia allahu canha faatima darajadeeda ayaa ku sugan walxahu iyo isku boorin calaa muxaafadati xurmatihaa xurmadeeda ilaalinteeda in la ilaaliyo laysku booriyo limakaanihaa booskeeda min annabiyi sal l slam ay ka joogto dartiis ayb walxadaru ayaa ku sugan xadiidka ka digtoonaansho laga digtoonaado min idkhaali اlgadabi cara in la geliyo fii nafsihaa nafsadeeda in lagu geliyo wa haada algadabu caradana yatawajahu waxay u jeesanaysaa ilaa amrin diiniyin arrin diini ah ay man aqdabahaa qofkii ka caraysiiyo wa abqadahaa u caroodo noco limakaanatihaa booska ay joogto min annabiyi sal ll slam ay ka joogto iyo welidiinihaa iyo diinkeeda dartiis ugu caroodo fa huwa aladii waa midka yastaxiqu hada alwaciid alakiid waa midka mutaysanayo goodigan adag wazajra shadiid <coughs> iyo canaantan aadka u adag laa man qaadabahaa ninkii la caraytamay maya liamrin aakhara arrin kale ula caraytamay kaladii taqtadiihi midda ay keenayso oo kale almucaamalatu albashariya mucaamalada basharigaa waxay keenayso kale fa inahaa iyadu qaadabat waxay la carootay maca caliyin radia allahu canhu kamaa fi saxiixi sida ku sugan lamaa kharaja minha markuu ka baxay gurigeeda xaggiisa wa naama fi lmasjidi masjidka uu seexday walam yajura hada licaliyin kufran arrintaanna cali kufri uma soo jiidin walaa nifaaqanna uma soo jiidin middaa marka xagga uu fahma amaa maa jaraa baynaha wa bayna abi bakrin radia allahu canhu wixii dhex maray iyada iyo abi bakar <clears throat> fii irthi fadak oo ku saabsanaa meesha fadak layraa dhulkii ku yaalay ee nebigu ka tegay dhaxalkiisa ku saabsanaa fa abuu bakrin abuu kaana calaa daacati rasuuli llahi sal ll ly slam wuxuu ku taagnaa nebiga daacadiisa waqad madaa taxqiiqu dalika arrintaa taxqiiqeeduna waa noo soo hormartay oo horaan usoo marnay ayb bal waxaaba dhacday cali inuu mar damcay inuu guursado ibnatu abi jahlin oo gabadhii abujahal ayaa dadkiisii ay usoo bandhigeen dadkoodii usoo bandhigeen isaguna waa damcay inuu guursado oo dabcan iyada qof muslimada ay ahayd dabcan mushrikad maynan ahayn markii uu damcay waa tii marka faatima nebiga u timid oo ay tiri rasuul allow dadku waxay ku sheekaynayaan adiga inaadan gabdhahaada u caroonaynin markaasuu nebigu sal ll slam uu cali la hadlay oo uu yidhi ama yacnii la kulmin maayo bintu caduwillaahi iyo wa bintu rasuulillaahi fii beytin waaxid cadow alle gabadhiisa iyo rasuul alle gabadhiisa hal meel lagu kulmin maayo ama faadimaad furaysaa buu yidhi waa ka tegaysaa ama yacnii middan baad iska dhaafaysaa cali waa iska dhaafay marka midaana marka dabcan de waxyaabaha u nebiga gaar u ah bay ka mid ahayd dabcan mar haddii uu yidhi la kulmin maayo bintu caduwillaahi wa bintu rasuulillahi wax nebigu gaar u yahay inay taa ka muuqanaysa ayib marka taa lafteeda waa caro faatima caray ka keentay haddana cali caradaas oo kale caro oo diini ah maaha iyada diin ahaan maaha caro markaa uga wuxuu uga keenay maaha arrin u banaanoo haystay dabcan ayb iyagu laakiin shiicada waxaan dhan waa iska jamcinayaan markaasi waxay leeyihiin man aqdabahaa aqdabanii nebigu saasuu yidhi maradii sidaa uu yidhi abuubakar waa ka caraysiiyey nebigouba ka caraysiiyey qofka nebiga dhibaa wuxuu noqonayaa munaafiq ama gaal baabkaasay sii aadayeen laakiin abuubakar xadiid nebi buu ku taagnaa caradaas maaha wuxuu tilmaamaya xadiidka haddii la yidhaha ayi caro cali laftiisa marka waa ku jiraa waatanaan say la yeela waxaa la dhahayaa isagana waa munaafiq maya nacam shiicadu marka usuulka ma duulaan baabun laa axada yuuxaa ilayhi bacda wafaati الnabiy sal ll ly slam wuxuu baab yahay laa axadda qof ma jiro yuuxaa ilayhi loo waxyoonaayo bacda wafaati الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama nebiga dhimashadiisa ka gadaale yacnii markii nebiga dhintay kadib cid loo waxyoonayaa ma jirto alxadiidu alkhamisu wahalaaثuun xadiidka soddon iyo shanaad wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu yihi bacda wafaati الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama nebiga dhimashadiisa ka gadaale licumara cumar buu wuxuu ku yidhi indaliq binaa nakeen ilaa ummi ayman umu ayman noo keen nazuuruhaa waan booqanaynaa kamaa kaana rasuulu llahi sal ly slam yazuuruhaa sida uu nebigu u booqan jiray oo kale falama intahaynaa umu ayman hadda nebigu waa soo korisay ayb markaa nebigu waa booqan jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam falama intahaynaa ilayha markaan gaarnay bakad way oysay faqaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen maa falama intahayaa ilayha markay gaareen bakad way oysay ayb faqaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa oysiinayo amaa taclamiina miyaadan ogeyn annamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa ah khayrun lirasuulillaahi nebiga inay u khayr badan yihiin miyaadan ogeyn waxaa ilaahay agtiisaa nebigu inay u khayr badan yihiin oo adduunyadan ay uga khayr baday badan yihiin fa qaalat waxay tiri maa abkii aniga ma oynayo allaa akuuna inaanan ahayn aclamu inaan ogahay maa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa ah khayrun lirasuulihi sal l l slam nebigiisu inay u khayr badan yahay walaakin abkii waan ooynayaa ana alwaxya waxaan u ooynayaa waxyigu qad inqataca min asamaa samada inuu ka go-ay oo waxyi damboo la waxyoonayaa aanay jirin taa darteed baan u ooynayaa fahayajathumaa waxay ku kicisay cala albukaa'i ooyin bay ku kicisay marka fajacalaa waxay gudagaleen abuubakar iyo cumar yabkiyaani macahumaa inay la ooynayaan rawaahu muslim ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa saxaabaduna kulligood ay wada ogaayeen qof kastoo muslimana uu og yahay in nebigu markuu dhintay ka gadaale waxii soo degayaa inuunan jirin usuusha shiicadana waxaa ka mid ah inay iyagu qabaan nebigu markuu dhintay kadib jibriil inuu u imaan jiray faatima lixdii bilood ay nebiga ka dambeysay in jibriil u imaan jiray faatima waxna ku aqrin jiray waxaasina marka waxyi ay ahaayeen waxyigaasna waxaa qori jiray cali eh, iyadana marka jibriil baa u warami jiray u waxyoon jiray calina kaatib ayuu ka ahaa waxyigaas bay leeyihiin <coughs> markii la ururiyeyna waxau noqday musxafu faatima qaarkood marka waxay isku dayaan inay inkiraan laakiin kutubtooda kashful asraarka iyo wuu eh, ku sheegayaa khumeyni oo ku sheegayaa musxafkaas faatimo inuu jiray oo jibriil uu faatimo u imaan jiray wax u sheegi jiray calina ou kaatib ka ahaa la jamciyey musxafna ou noqday haddana maca dalika wuxuu kuleeyahay rasuul inay ahayd annagu ma qabno ayay kuleeyihiin haddii mar waxyi inuu soo degaayo oo jibriil uu waxyoonayo waxyigaana weliba waxaa laga jamciyeyna musxaf lagu magacaabay dee meeshaasi daamaad fara badan baa ku jira oo musxafkani inuu naaqis ahaayo dhammaystirku uu yahay kii faatima ee faatimo lafteeda shaksi loo waxyoodo inay ahayd abaadil badan baa ka buuxdo ictiqaadkooduna uu ku dhisan yahay ayb qultu fiihi ana alwaxya almutadamina lilmri wاnnahyi waxaa ku sugan ana alwaxya waxyiga almutadamina koobsanayo lilmri wاnnahyi amarka iyo nahyiga asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey qad duwiya in la duubay bisaaduhu gogashiisa in la duubay bimowti nabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga dhimashadiisaana lagu duubay gogashiisii falaa yuntadaru la sugi maayo min asamaa'i samada xaggeeda laga sugi maayo tashriicun wax tashriica bacda mowtihi nebiga dhimashadiisa ka gadaaleh wahaada kanina amrun mujmacun calayhi waa arin lagu ijmaacsan yahay waaye wa muqaabiluhu waxa kasoo horjeedana hayun wa dalaalun waa baadi wixii kaa ka kasoo horjeedana marka ana alwaxya almutadamina lilmri wannahyi waxaan u leeyahay waxa ay tahay waxyiga ilhaamka iska ah ee shaksi inuu alla shay ku ilhaamiyo xayawaan in wax lagu ilhaamiyo ee markaasi yacnii waxa uu samaysto ama masaalixdiisa ku tacalluqo waxyi waa layskaga magacaabaa annagu hadda kaan ka hadlayna kaas ma aha ee waxyiga amarka iyo nahyiga wataan ka hadlaynaa hadhow marka lama rabo in la keeno wawxaa rabuka ilaa naxli an itakidii min aljibaali buyuutan iyo ama qof inuu la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u waxyooday waawxaynaa ilaa ummi muusa iyo nabiyullaahi muuse hooyadiisa aan u waxyoonnay ee nabi muuse hooyadii rasuul may ahayd baa lagu dhahayaa maxaa faadimo loogu diidaa marka in loo waxyooday ee kaasi waa ilhaam iyadiibaa qalbigeeda alla wuxuu ku ilhaamiyey cunugeedii inay markaa yacnii ay geliso taabuud ay ku rido dabadeed markaa yacni ay ku tuurto sanduuq iyo siyaalkaas nacam ee ka dhalan mayso inay rasuul iyo risaale iyo midna midda kale musxaf iyo qur-aan ma aynan wadanin umu muusa laakiin tani waxay leeyihiin waaba musxaf wixii la jibriil u sheegay waa la qoray musxaf bay noqdeen musxaf maxaa ku yaal amar iyo nahyi baa ku yaalay qisas iyo akhbaar ayb wahada yunaaqidu tamaaman kani wuxuu si dhammaystiran u baabi'inayaa abaadiila shiicati shiicada abaadiishooda fii zacmihim ku andacooshada ay ku andacoodeen ana jibriila jibriil kaana yuuxii ilaa faatimata inuu u waxyoon jiray bacda wafaati nabiy sal l slam nabiga dhimashadiisa ka gadaale wa kaana caliyun radia allahu canhu calina inuu ahaa kaatiba hada alwaxyi waxyigan midka qorayo walmaktuubu shayga la qorayna saara inuu ahaaday ou noqday musxafan musxaf muctamadan la cuskado cinda shiicati shiicada agtooda musaman lagu magacaabo bilmusxafi alfaatimiyi kashful asraarka marka khumeyni safxada boqol iyo soddon waxyaabahaasuu ku sheegaa isagoo marka dhahayo waxyigu qisadan umu muusa iyo wa awxaa rabuka ilaa naxli iyo waxyaabahaasuu soo qaadanaya ayb e, kaas iyo kan maxaa iska galay marka isaga kuu sheegayo waa mid sharci wato kay iyagu sheegayaan kuwan kalena waa waxyu ilhaamin e, tashriiciya waxaa maaha waclam ogow annahu laa tanfacu shiicata shiicadu anfici mayso macdiratuhum cudurdaarkooda adda'iilatu macdiradoodaasoo marka yacnii daciifka ah min ana alilhaama ilhaamku yusamaa waxyan isagaba in lagu magacaabo liana alilhaama maxaa yeelay waxaynan u anfacaynin ilhaamku laa yakunu musxafan musxaf ma noqdo ayb baabun lam yaktum الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama shayئa min alwaxyi nebigu ma qarinin wax waxyiga ka mid ah baabkan wuxuu ku saabsan yahay nebigu sal ll ly slama shay waxyiga ka mid ah ma qarinin ayb alxadiidu الsaadisu wالhalaaثuun xadiidka soddon iyo lixaad wacan cabdillaahi bni camr bn اlcaasi radia allahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala inahu lam yakun nabiyun qablii ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri ma yaclamuhu lahum wayundirahum shara ma yaclamuhu lahum waina ummatakum hadihi jucila caafiyatuha fi awaliha rawaahu muslim cabdullahi bn cumar waxaa laga wariyey nabiga sal l slam inuu yidhi inahu shanigu wuxuu ahaa lam yakun nabiyun nebi ma jirin qablii aniga hortay ilaa haddii uu jiray oo lasoo diray kaana xaqan calayhi waxaa korkiisa waajib ku ahaa an yadulla ummatahu ummaddiisa inuu tuso calaa khayri maa shay khayrkii yaclamuhu lahum uu u og yahay waxa khayro ummaddaa khayr u aho u og yahay inuu tuso ayaa waajib ku ahayd unan ka qarinin wa wayundirahum waan yundirahum inuu ugaga digo shara maa shay shartii yaclamuhu lahum oo ugu ogyahay ayb marka nebi kasta haddii sidaa lagu waajibiyey ambiyaduna waajibkoodii ay kasoo baxeen leanna nabigeena sala allahu alayh waali wasalama markii xajatulwadaac waa kii ay saxaabadii uga marqaati kaceen inuu gutay risaaladii dhammaanteed inuu gutay ummadda uu u khayr miiray daacad u ahaa ayay uga marqaati kaceen maxfalkaas aadka u weyninka badan innagana taasaan uga marqaati kacaynaa nebigu inuu gutay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi khayr inaanu ka tegin loo soo dhiibay ilaa waa noo sheegay shar la ogeysiiyey kama tegin ilaa waa nooga digay ayb haddii marka laakiin la yidhaahdo diinka meeshii ugu qiimaha badnayd ayuu nebigu ka tegey oo isagoo wuxuu dhintay aan aad u caddaynin buu dhintay haddii la yidhaah oo weliba arkaanul iimaan ka mid ah say iyagu sheegayaan arrintii marka soo cagsi ma noqonaysa cagsi bay isu beddeleysaa leanna maxaa yeelay waxay leeyihiin mas'alatu limaama nebigu ma caddaynin oo waa cabsaday dadkii buu ka cabsaday saasuuna ku dhintay sababtaas baana keentay in imaamadii xukunkii la boobo oo abubakar iyo ay boobaan sidaasay leeyihiin arkaanuliimaanna imaamaduna waxay ugu jirtaa iyaga arkaanuliimaan ibnu mudahari ilxilli iyo kulli waa sheegnayoo casharkii ugu horreeyaan ugaga ama kii labaad baan ugaga hadalnay ayb wa ina ummatakum ummadiina haadihi tan ahna jucila caafiyatuhaa caafiyadeedii waxaa la yeelay fii awalihaa horaanteeda dhexdeeda dadkii ugu horreeyey ayaa caafiyadii waqtigeedii hore ayaa la yeelay oo zamanba zamanka ka dambeeyo caafiyadii waa soo yaraanaysaa laa yaati zamanun ila waladii bacdahu sharu minhu sida anas bnu malik uu wariyey xadiidkii bukhaari ee saxiixiisa ku sugnaa qultu fiihi waxaa ku sugan ana sha'na rusuli rususha sha'nigooda anlaa ya'luu inaynan ka gaabinin waayo juhdan xagga dadaal inay dadaal inaanay ka gaabinin fii tabliiqi jamiici maa shay gaarsi shay dhammaantii gaarsiintiisa ursiluu bihi lala soo diray inaynan ka gaabinin wa naxnu anaguna shuhuudun calaa dalika markhaatiyaal baan arrinkaa ka nahay bitasdiiqi khabari saadiqi lmasduuqi waxaanana uga nahay markhaati rumayn aan rumaynayno hadalkii uu sheegay nabiga sala allahu alayh waali wasalam asaadiq almasduuq laakina alfirqata adaallata firqada dhunsan wadaa'ifata almakhduulata iyo daa'ifada markaa ilaahay garabkooda uu ka baxay ee yacnii makhduulada ah abad dalika way diiday arrintaas ayb firqadii la duleeyey way diiday arrintaa wajawazuu waxayna banneeyeen oy suuragal ka dhigeen cala rusuli rususha korkooda ay ku banneeyeen kitmaana maa ursiluu bihi wixii lala soo diray rususha qarinteeda khawfan cabsi darteed ay u qariyeen iyo wa faraqan cabsi waqad mara dikru shayin min dalika arrin kaa ku saabsanna waa na soo maray min kutubihim kutubtooda xaggooda ayuuna naga soo maray inagoo markaa ka naqlinaynay ayib oo iyaga mar hadday banneeyeen ambiyadii waa cabsadeen markaasay wax ka tageen weliba waxay ka tageen haddana waa aasaaskii diinta ay leeyihiin waa mas'alo kale ku dhunsan yihiin oo ay sunnada iyo shiicadu ku kala duwan yihiin arrintan marka sunnada iyo shiicada udhexaysa siyaasad maaha ama laba dowladoo iska soo horjeedo siyaasadood maaha maxaa yeelay siyaasad dadka isaga soo horjeeda hadday doonaan waa heshiinayaan markay doonaan danahooda iyo maslaxadooday ku heshiinayaan hadday doonaan innaga marka taa darsigeennana ku kuma saabsana mawduucan aan ka hadlaynana mawduuc caqiide ku tacalluqo waaye mawduuc laba dowlo ku tacalluqo bimujarad siyaasaad laba dowlo aan ugaga hadlaynaa ma aha dadka qaaraan ka maql ka maqalnaa iyagoo dhahayo shiica iyo sunna waa iska arrin siyaasadeed iska waayo oo sacuudiga iyo iiraan arrin ay isku hayaan waaye iyo waqtiyadan maxaa kusoo beegay iyo weligeed waa laga hadli jiray duruusna waa uga hadli jirnay nacam ayb culimadiina qadiiman wa xadiidan waa ka hadli jireen horeyna wax waa looga qoray dambena wax waa looga qoray arrintuna maahan arrin siyaaso ilaahay in looga cabsado waayo nin aaminsan waxyigu inuusan dhammaanin bacda nebi nebigu inuu wax qariyey nin rumaysan abuubakar iyo cumar siyaasad maaha ayb abuubakar iyo cumar nacaybkooda in la siyaasadeeyo oo la yidhaahdo ninkii nacay hayska noco aniga dhib iguma hayso qof inuu yidhaahdo laba dowlo siyaaso ka dhexayso waayo inay inuu gaaraa maaha arrintan in ilaahay looga cabsado ayb wa fi lxadiidi waxaa ku sugan xadiidka oo kale ana sadra hadihi lummati ummaddan horaanteeda dadkeedii mucaafan inay yihiin kuwa la caafiyey oo fitanka laga caafiyey <coughs> wacakasat araafidatu raafidaduna way cagsiyeen alamra arrinka fawajahuu waxay u jeediyeen sihaama allawmi eedda leebabkeeda ayay u jiheeyeen naxwa khiyaari haadihi lumma ummaddan akhyaarteeda xaggooda ayay u jeediyeen eed eedda ama eedeynta leebabkeeda ayb faاctaqaduu waxay ictiqaadiyeen fiihim ay ka ictiqaadiyeen dadk saxaabadii ummaddan kuwii ugu khayrka badnaa ayay ka ictiqaadiyeen alkufra waاnnifaaqa gaalnimo iyo nifaaq ciyaadan billaahi uma faaquu way yacni way kaga hormareen waa kaga dheereeyeen bihadihi lawthati alla-iimati lawhadaani shartaa yacni shaygani yacni tuhmadan alla-iimati ee haddana foosha xun ayay ugu dheereeyeen ugaga dheereeyeen iyo washiimati iyo dabcigan addamiimati foosha xun khasladan foosha xun waxay uga dheereeyeenay ka yacni faa'iqiin ay kaga noqdeen cala alyahuudi waannasaara iyo nasaara nuqdadan marka aada u tarkiisi aada u feeri yacnii eedda ay iyo cayda iyo kufriga nifaaqa ay saxaabadii ku tuureen xumaantan iyo tuhmadani bay uga dheereeyeen oo iyadaa sababteedii bay waxay ugaga dheereeyeen sharta yahuud iyo nasaaro xayu ina alyahuuda yahuudda idaa su-ila haddii la su-aalo can khayri ahli millatihim war diintiina dadka u nisbo sheegta yaa ugu kheyr badan haddii la su-aalo ajaabat yahuud way jawaabaysaa waxay ku jawaabaysaa asxaabu muusaa muuse asxaabtiisaa noogu kheyr badan <coughs> walamaa qiila linnasaara nasaarada markii lagu yidhi man khayru ahli millatikum war kirishtaanow idinkuna yaa diintiina dadka ku jira ugu kheyr badan qaaluu waxay yidhaahdeen xawaariyu ciisaa ciise dadkii daacadda u ahaayee la socday atbaacdiisa wa jawaabu raafidati shiicada jawaabtooda fii haadaa mas'alada tan ah oo haddii la yidhaha war idinka yaa ugu shar badan diintiina dadka ku jiro waxay dhahayaan jawaabtoodu ay noqonaysaa sharu ahli millatina diinteenna dadka u nisbo sheegta kuwa ugu xun asxaabu muxamedin weeyaan bay leeyihiin moxamed asxaabtiisa sala allahu calayhi wasalam soo arrin marka yahuud ay uga xumaadeen sow maaha oo arrin ay yahuud uga xumaadeen yahuuddii marka la yidhaha yaa idinkugu fiican dadkii muuse raacay nasaare yaa idinkugu fiican ciise intii daacadda u ahayd haye idinka yaa idinkugu haddii iyaga la weydiiyo la yidhaha yaa ugu xun dadka diintiinna markaasay dhahayaan asxaabu moxamed waana midda ay marka uga dheereeyeen yahuudda iyo nasaarada waana sidaa sida ay a'imada hore ay tilmaameen shacabi caamir bnu sharaaxiil ashacbi iyo keyrkiisba ay tilmaameen taana marka waxay ku tusaysaa firqadu inay tahay marka firqo aad iyo aada u fog oo yacnii caqaa'idkoodu ay ay yihiin caqaa'id aad iyo aada u foolxumo badan oo u qaab daran ilaahan ka magan gelaynaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed